نستغفره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد waa xadiidka shan boqol iyo saddex iyo lixdan kitaabu siyaam waxaynu ku dhex jirnay waxyaabihii soomka jebinayey iyo wixii aan waxba u dhimayn waxyaabaha qaarkood oo qofku uu moodaya inay soomka waxyeelayaan ayaan waxba yeelaynin waxyaabaha qaarkood oo qofku uu sahashanayaana soomkiibay jebinayaan waxoo dhan waxaa ka fursanaya inuu cilmigeeda yeesho qofku markuu qofku cilmi u leeyahay wuxuu qabanayo waa qof toosh iyo laambad weyn sito oo ku iftiinsanaya meeshuu marayo haddii kale qof meelo booraamale maraya madowna ku sugan unbuu xaalkiisu ka dhagan yahay wa can caaishata wa ummi salamata radia allahu canhuma labadaa ooriyood ee xaasaskii nebiga ka mid ahaa waxay yidhaahdeen ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nebigu kaana yusbixu junuban min jimaac isagoo jinaabo le baa waaguu beri jiray galmana sameeyey uma yaktasilu waa maydhanayay markuu waagu baryo wa yasuumu soomkiisuu iska sii wadanayay oo halkaasuu ka soomi jire soomka waxba kama yeelaynin xaaladdaa waagu ugu baryay muttafaqun calayh wzaada muslimu fi xadiidi umi salama muslim waxa uu kordhiyey riwaayada uu ka warinaya umu salama walaa yaqdi waxba ma soo qalaynayn xadiidkana waxa uu tusinayaa qofku isaga oo jinaabo leh hadduu waagu u bariyo in soomkiisii aanay waxba aanu noqonaynin soomkii iska wadanayo dabcan cibaadadii uu gudanayo salaadiina u maydhanayo waaya marka taasi wax xaraj iyo dhibaato a ah maleh arrintanna ramadaan iyo qayrkeedba caam weeye caamun fii ramadaana wagayri arrintani waa arrin ay isla waafaqsan yihiin culimada muslimiintu waa masale ijmaacada waayo axaadiista kusoo aroortaa tiro badan mutawaatir ah waaya wax dembigana qofkii ku yeelan maayo haddii la yidhi jimaaci de haddii sida kale uu isugu ixtilaamo qofkii oo biyo ay ka yimaadaanoo waaguu baryana waa la mid farqi ma kala leh ramadaan iyo qayrkeed farqi ma kala leh soomku inuu sunno yahay iyo inuu faral yahay sida qur-aankuba uu caddeeyey mucaamaladan jinsiga ee dhex maraysa ninkiiyo xaaskiisa habeenkii waa bannaan tahay bisha ramadaan laakiin waa maalintii unbay xaraamta waxaa halkan laga faa'idaysanayaa haddii nasku uu sheegay qofkii waaguu bariyey isagoo jinaabana inaanay waxba ka dhimayna uu maadhanaya haddii gabadhii caadada lahayd iyo tii dhiigga dhalmada lahayd habeennimadii uu ka go-o oo ay u baahan tahay maydhigiiyo waagu uga baryo dhib malayana way maydhanun marka waagu bariyo leannahu labadoodaba waxa la isku idhaahdaa waa muxdit mid waliba xadas buu leeyahy marka ayay is odhanin maad maydhanin oo waagii baa kaa bariye soomkeedana ha bilowdo waktiga salaada subaxdii ay gaadhana ha u maydhato waxaa halkan aynu ka faa'iidaynaa dumarka saxaabiyaadka ah ee hooyooyinkii mu'miniinta ah kaalinta weyne shareecadda ay ka qaateen waana xikmadda ku jirta tacadudu zawjaati rasuuli sala allahu calayhi wasalam ooryaha nebiga xikmadaha uu u badiyey waxyaabaha ku jira inay cilmiga faafintiisa ka qayb qaataan ayaa ka mid ah waayo qof qura iyo koob iyo toban qof dee cilmiga ay soo gudbinayaan ayaa kala duwan oo kala badan waa arrimo gaargaara arrimo hoosa arrimo xaaskiya ninku ay isla og yihiin weeye cilmigan oo dhan lama heleen haddii uu nebigu iska dayn lahaa guurka cilmigan oo dhan lama heleen haddii uu maaragtay dumarkiisu koobnaan lahaayeen marka waa xikmadaa ku jira asalaabtay ka mid وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nebigu waxau hi man maata wa calayhi siyaam man maata qofka geeriyooda wa calayhi siyaam soomna lagu leeyahay saama canhu waliyu xigtadiisu ha ka soomto cidda dhaxalkiisa leh ama xigtadiisa ahay ha ka qalleeyaan qallaha oo ha ka gudaan oo ha ka soomaan waxaynu markaa ka soo gudubnay waxyaabihii mubdilaadka ahaa ee burinayay axkaamtii iyo tafaasiishii lasii xidhiidhay bisha ramadaan iyo qallaheeda ayaa xadiidkan uu kusoo soo waayahay qofkii haddii uu geeriyoodo iyadoo ramadaan lagu leeyahy ama dhowr ramadaan ama barhkeedba oo uu dabcan uu ku xadgudbay maaha wixii aan eh, aanu ku xadgudbin maaha inkastoo xadiidku caam yahay isagoo dee soomi karayay ayaanu soominba markay arrintu caynkaata waa laga qalaynaya fa dayn ullaahi axaqu an yuqdaa daynta ilaahay iyadaa ku haboon in la qalleeyo oo qofka laga gudo marka halkaa waxaynu ka fahmaynaa cibaadooyinka qaarkood niyaabada way aqbalaan oo waa la iskaga wakiil noqon karaa qofku intuu geeriyooday kadib waa laga fulin karaa qaarna lagama fulin karo arkaanu islaamka saddex ka mid a ah, way aqbalaan niyaabada oo macnaha qofkii intuu geeriyooday waa laga fulin karaa soomkii iyo sakadii iyo xajkii saddexdaadaba haddii qofka lagu lahaa weligiis iyo xigtadiisaa ka fulinaya waa laga soomayaa sekadii lagu lahaa baa laga bixinayaa waa laga soo xajayaa laakiin tawxiidka iyo salaadu ma aqbalaan niyaabada oo kii ashahaadadu ay dhaaftay looma ashahaato kii salaadu ay ka tagtee taariku salaadka ahaana looma tukado marka dayntii ilaahay waxaa loo bixinayaa sidiita bani aadamka loo bixinaya weligan la sheegay waa kee waa dhexlayaashiisii uun soomkani waa soomkii faradka ahaa soomkii sunnaha ilan gashi ma noqdeen sida soomkii nadarka ahaa kii kafaarada ahaa iyo kii ramadaan qofka qudhihii waxaa markaa uu sheekhu tacliilinayaa dhaxlayaasha waxaa loo yidhi ha ka qalleeyeen lianna algunma bilqurmi weyn alqunmu bilqurmi dhibkiiyo dheeftaa wada socda wixii xoog iyo xoolow lahaa ee uu tabcay ee kuwan afka u dhigtee qaybsaday ayay tahay inay soomkiisii iyo gashigii lagu lahaana dee ka bixiyaan ila iyagaa xoolihiisiiba hayee waa kuwa fujaanada u udhigtee qaybsaday marka waxaa la leeyahay wixii si dee qaybsadoo ah allah idin calfee gashigii lagu lahaa ka bixiya ka soo xaja maxaanku dhaha sakadii ka bixiya soomkii ka bixiya man hanima harima liyatawalla xaraha man tawallaa qaraha qofka qabowgeeda la kulmay kulaylkeedana ha la kulmay alkharaaju bidamaan gashiga iyo waxaa la dhigayaa iyo magdhowga hadday dhar dadku dhowr qof yihiin bishii waaba qaybsan karaanba war adna shan soo lixdeena adna sharcishaasm shan shan aan u qaadano inteennan ehelkee xaafadda joogta miskiinkii dhintee soomkii lagu lahaa odaygii ee inoo qaybiya laakiin soomku hadduu yahay soomkii kafaara gudkaha ee labada bilood isku xidhiidhsanaayeen dee kaa qofun baa loo dayn oo lagu ducay ilan yajib fiihi tataaruc isaga waa in la isku xidhiidhiyo oo waa mid isdaba yaalla marka googoos ma aqbalayo saa darteed hal qof baa loo dayna khilaafka culimadu waxa uu yahay saddex qowl mar walba waa laga qalayn iyo soomka nadarkun baa laga qalaynayaa iyo wixii uu ku ku xadgudbun baa laga qalaynaya kii kale lagama qalaynaya sida aynu arkayno naska daahirkiisa sida raajixi wacaynka taa qowlkaasaana markaa adilo badan leh waayo gabadh baa nabiga utimi calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay Eh, nin buu ahaa xadiidka muslim baa ku sugan yahay nin baa nabiga su-aalay ole hooyadee way dhimatay bilsoonkeedna waa lagu leema ka qalleeya haabu daynta ilaahay ayaa ku haboon in la qalleeyo marka qowlkaasa min xayu daliil raajix lama xaaleeyo dadka ood soonyaha ama lagu lacay dibadda isma weydiise laakiin waa saasuu rasuulku xusay sala allahu calayhi wasalam samafalkay ka mid waalidku markuu dhinto waxyaabaha lagu samafalayo waa in dayntiisii la bixiyo dardaarankiisii la bixiyo cidduu xidhiidhin jira la xidhiidhiyo loo duceeyo sadaqo loo bixiyo waa alixsaan walbir bacda mowti alwaalid waalqariib soomkii faradka ahaa waxa uu u baahan yahay sunno kaba wuu naafan karaa waxbaa ka sii noqon karaa marka wax ka dhinmaan qofkii aakhire la miisaamaya camalkiisa waxaa la odhanayaa muxuu sunno lahaa waxaasuu lahaa ha loogu kabo malaa'igta ilaahay wuxuu leeyahay marka aad idhahdaan wa ka dhiman tahay waa ku jabantahay ninkii hebel kafadi waa ku ciir u eega sunne ma leeyahy haa ugu dara ugu xoojiya inkaa fudaysan baabu sawmi taawuc soomkii sunnahaabaa la sheegay wamaa nuhiya can sawmi iyo maalmaha la diiday soomkooda soomka sunnaha sunnahaa inuu mashruuc yahay meelaha uu sii wanaagsan yahay iyo meelaha ama maalmaha la diiday in la soomo ile waa cibaade cibaadaduna waxay ku habboontahay itibaacun wa fiihi fadlun cadiimu lima yaxsulu bihi min alhawaabi wa takfiiri اsayi'aati wa kahrati alxasanaati wa tarfiici alwaajibaat ilaahay baa ku dhaafaya dembiga oo ajri badan buu qofku ku helayaaoo waajibka ayaa lwa tarqiic alwaajibaat waajibkaa loogu karaya faman tadawaca khayran fahuwa khayru lah walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxiba ilaa aan ka jeclaanaya buu ilahay adoonku sunnayaasha uu badsanaya wuu igu soo dhawaanaya wuu igu soo dhawaanaya wuu igu soo dhawaanaya marka aan jeclaadana dee wuxuu noqonayaa qof gaadh dablihi ku xeeranyo ilahay ilaalinaya wacan abi qataata alawsaariyi radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebiga naxariisiyo nabadgelya dushiisa allaha yeelee su-ila waxaa la weydiiyey can sawmi yawmi carafa maalinka carafa ee bishaa carafa la yidhaahda inu naqaano waa dilxija ee sagaal tahay bal soonkiisa ka waran baa la yidhi fa qaala wuxu uhi yukafiru waxa uu dhaafaa ilaahay baa ku dhaafee asanata almaadiyata waalbaaqiya sanadkii hore iyo sanad soo socda laba sanaa ilaahay kaga dhaafaa qofka dembiga oo sanadna waa kii hore tego waa lagaga salabeeyaa sanadka soo socdana dembigii uu geli baa lagaga ilaaliya ama lagaga dhaafaa wa su-ila waxaa la weydiiyey can sawmi yawmi cashuuraa maalinka cashuuro laydha waa bisha muxaram maalinkay toban tahay balkaa soomkiisa maxaa ajri ku jira faqaala wuxu uhi yukafiru asanata almaadiya sanadkii tegey dembigu qofku galay baa laga dhaafaa wa su'ila can sawmi yawmi اlinayn maalinka isniinta bal soomkiisa ka waran baa la yidhi faqaala wuxuu ihi dalika maalinkaas yawmun wulidtu fiihi waa maalin lay dhalay wa bucidtu fiihi waana maalinkii ilaahay isoo diray wa unzila calaya fiihi waxyigana waa laygu soo dejiyey waanu geeriyooday rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka maalinkaa iyo anigu waa isku wanaagsannahayoo arrinkiisa waan ka agdhowa marka waa maalin nicmo ilaahay ummadda uu siiyey ay tahayna inay ku mahadnaqaan ay tahayna in la soomo wey macnaha wuxuu saxeexayaa ama adkaynayaa soomkiisu inuu sunno yahay soomkii sunnaha ahaa iyo waktiga uu sii fadli badan yahay baa xadiidkani uu sheegay iyo iidooyinka ku jira marka waa saddex maalmood maalinka carafa iyo maalinka cashuura iyo maalinka isniinta saddexdaa waa laba maalmood oo sanadkii cayiman iyo isniin walba xadiidku waxa uu tilmaamay saddexdaa maalmood in soomkoodu uu sunno yahay weliba yowmu caraf soomkiisa waxaa la socdaa dheeraad aan cibaado kale loogu sheegin qofka oo cibaadooyinka inta badan waxaa la tilmaamaa un wixii qofku uu dembi ahaa ee uu horuu galay inuu ilaahay kaga dhaafo laakiin cid la yidhi waxaa lagaa dhaafayaa dembiga soo socda nebigun baa jirta calayhi salaatu wasalaam liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taahar sidii tii oo kalea laga helaya oo dee asanat almaadiya waalbaaqiya sana tega iyo sana soo socda ayaa ilaahay wixii uu gelaya kaga dhaafaya kaga ilaalinaya arrin weyn weyn waxaa kaloo iyaguna jira ahlu beder qoladii beder xaadirtibaa iyagana nas ku soo arooray dembigooda dambena in la dhaafayo icmaluu maa shi'tum faqad kafartu lakum ilaahay baa ku yihi waxaad doontaan sameeya waabaan idinka dhaafaya sawmu yawmi carafa ijmaacu lculamaa waxay isla waafaqsanyahin soomka ugu fadli badan inuu yahay maalmaha wuxuuse sunno u yahay qofka aan xajka camalka xajka ku jirin meelaha kale iska jooga sida halkeenan oo kale qofka laakiin camalkii xajka gudanaya maalinkaa inuu soomaa uma wanaagsana ina nabiya ana nabiya nahaa can sawmi yawmi carafata bicarafa waxa uu diiday maalinka carafo in la soomo oo carafo lagu soomo qofka dee carafo jooga kuma soomayo xataa kii soomkii tamatuca iyo qiraanka iyo maalinka sideedaad iyo maalmaha ka dambeeya iyo maalmaha ka horeeya mooyaane carafiya ciidda uu ka dayin alxaju carafa baa layidhi howlgalka ugu culus waa maalinka iyo maalinka ciidda dadkuba go-aan baad maalintaa dee si socod iyo soo socod waxay ku jiraan dacad iyo rafaad iyo lug bay ku jiraan camalkan cibaadada ahay qofkii uu gudanaya jihaadka abuu ka daciifaya marka maalinkaa dee qofkii aan xajka gudanayn ayay sunn sunno ayuu u yahay waaya marka cashuura waa kii rasuulku lahaa sala allahu alayhi wasalam intuu arkay reer banu israaiil oo soomaya war muxuu ahaa dee waa maalinkii ilaahay nabadgeliye nebi muuse faraacinadiina u halaagay naxnu axaqu bisiyaami annagaa muuse ka xigno oo la iyagu islaam maaha annagaa isku islaami marka nebi muuse inagaaba ka xignoo soomayna berigii horena waxaaba la tilmaamaa inuu isagu keligii waajib ahaa halka rabadaanta inuu ku jirayba sawmu yawma cashuraa waxaa sunno ah in maalinka sagaalaadna la raaciyo sagaalaad iyo tobnaad labadaba la israaciyo bisha caraf xadiid saxiixu muslim ku sugan baa sheegaya sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lain baqiitu ilaa qaabilin laasuumanna ataasic haddii ilaahay sanadka dambe idaayo sanadku dhiman doonay ayuu ihi sanad dambe hadduu ilaahay idaayo waxaan soomi doonaa ka sagaalaad iyo ka tobnaad sidaa darteed jumhuur culamaa waxa ay ku tegeen in taasic iyo cashirkuba uu sunno sagaal iyo toban labadaba dembigaa lagu dhaafaa kii hore iyo kii dambeba waxa ay culimmadu badankooda ku tegayaan kabaa'irta wixii aan ahayn weeyi waa dunuubta yaryar dembiga lagu dhaafo cibaadooyinka laakiin dunuubta kabaa'irta loo yaqaano kabaa'iru dunuub taxtaaj ila atawbati ila allah qofku inuu ilaahay u toobad keeno ayaa uu u baahan yahay waa dembi oo khatar badan waxaa caddaynaya axaadiid badan nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam salaadaha shanta iyo jumcayaasha iyo ramadaanada waxa lagu dhaafaa wixii u dhexdhexeeya maa lam tuusha alkabaa'ir haddii aan la daboolin macnaha qofku haddaanu dul bixin oan u booshaaqin dembiga la idhaahdo kabiirada hadduu iska daayo kabiirada kabiiraduna kamay bixin qofkee oo abwaale iguma xidhnee wuxuuna way ubaahantaha oo kaga fuqaysaa tawbadda sidaasa axaadiid badani ay soo celcelinayaan asalawaat alkhams waljumucatu ila aljumuca kafaarat lima baynahuna maa lam tuksha alkabaa'ir waxaynu xadiidka ka fahmaynaa marka la isku wada daro maalmaha sanadka maalinka ugu fadliga badani wacaraf yowmu caraf oo maalinka uu shaydaanku ugu liito ugu dulaysan yahay maadaama dad badan ilaahay uu xoraynayo habeenka habeen ahaan ugu fadli badanina waa habeenka laylatulqadriga maalmaha maalmo ahaan ugu fadli badan waa tobanka maalmood ee bisha dilxijo u horeeya ee yowmu carafa uu ku jiro iyo ciidda habeen ahaanna waxaa ugu fadli badan tobanka habeen ee u bisha ramadaan الليالي العشر من آخر رمضان waay waxa halkan aad ka arkaysaa cilada uu saaray nabigu calayhi salaatu wasalaam isniinta ma soomayna haabay ka dhiganta maalinkaas waa kii aan dhashay ee laisoo saaray ee waxiga laigu soo dejiyey maalinkaa nicmo weyn bay dadku helaanay tahay inay ka jawaabaanoo ay soomaan waayo rasuulullahi maxamed sala allahu calayhi wasalam iftiin buu ahaa qur-aankuna iftiin buu ahaa marka duja gudcurkaa isdul baxay iftiinku ilaahay nagaga kala firdhiyey innagoo ku mahadnaqayna in la samooyo waxaa markaa isaguna lamida ah dee khamiistii xadiidka saxiixa sida uu tilmaamayo tucradu alacmaalu kulla itnayn wakhamiisin fa uxibu an yucrada camalii wa ana saa'im warbixinta ilaahay bay malaa'igtu u gudbiyaan camalada addoomuhu ay samaynayaan warbixintooday malaa'igtu qaadaan kolkaa khamiistana mar bay gudbiyaan isniintana mar marka nabigu waxa uu leeyahy waxa aan jecelahay camalkayga in la gudbiyo aniga oo sooman anigoo sooman in aakhirka sadarka u dambeeya layga qaadayaana wuu soomanaa u noqdo halkii lagaaga qori lahaa wuu budlinayo wuu qayilayay ma in la dhaafaya adoo haysata sigaar buu buufinayo wuu qayilaya baa lagu qoraya haddaad maalin walba lowga aastood waxaa daldasho dee waxaasun baa kaaga soo baxaya markaad ilaahay is hortaagto waxaa loo haystaa inaan sharka la qorayn oo la qorayo un khayrkao qura labada way isbarbar socdaa maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid marka ku xisaabtan si aada nin weyn oo mudakar ahoo xisaabtamaya u noqoto malagan heeganka ku ah ee u heelan shaqadaada waxa uu kaa qorayo haddii kale wax waalan baad u egaanaysa laa daliila fi lxadiidi calaa mashruuciyati iqaamati lmawaali فإن alcibaadaati tawqiifiyatu laa takunu ila min ashaaric washaaricu cayana alcibaadata alatii tu'addaa fi yowmi اlitnayn wahiya fadiilatu siyaami fanaqtasiru cala alwaalidi walaa natacadaahu loogama qiyaasan karo wax kale oo dadku ay ku sheegaan inuu cibaado yahay buu kuleeyahy sida mawliid la sameeye iyo soob iyo wixii lamid ah cibaado kolka loo qastayo waa shay ilaahay loogu dhowaado waxay noqon kartaa mid la aqbalayo ama tayale ama aada ku nabad gasho marka nebiga laga arkay calayhi salaatu wasalaam sawmi eh, maalinkaa toddobiyo labaatanaad rajab oo maalmahan ahaa isagana xagga dambe kusoo celin doonaa xukumkiisa laakiin tan imika ka hadlaya waxa weeye tan dadku ay ku dagaalamaan malaha innaga waxaba galayba geel badan oo la qala iyo budliskiiya oo iska noqotee taasuu leeyahay wax jira maaha ficlan wax jirana dee maaha oo qof muslim uu isku mashquuliyo wa can abi ayub alansaariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waxa uu nebigu yihi man saama ramadaana bisha ramadaan qofka sooma uma atbacahu raaciya sittan min shawaal lix maalmood oo bisha shawaalna ku dara soomkood kaana ka siyaami dahri isagoo sanadka oo dhan soomay buu la ajri yahay isagoo sanadka oo dhan soomay boqol soonkaasaa loo yaqaanaa xadiidkani waxa uu tilmaamayaa lixdii shawaalka soomkoodii iyo sunanimadiisa iyo fadliga uu leeyahay haddaad ramadaan soomto ku darta lixdaa wuxuunaad ka dhigan tahay xagga ajriga saddex boqol iyo lixdankii maalmood ee sanadka qof soomay lianna alxasanata bicashri amhaaliha dee markaad hal xasano la timaado toban baa lagugu dhufanaya marka lix iyo soddon cisho hadday ahayd hal siiro un ku daro lan ila waaxidku tikraar ma keeneen marka saddex boqol iyo lixdan bay noqotay waxaad soontay lix iyo soddon ilahay wuxuu kaaga dhigay saddex boqol iyo lixdan fadligaasaa ku jira inuu soomka lixdaa maalmood sunno yahay waa madhabu salafi waalkhalafi wa jumhuur lculamaa masale la isla waafaqsan yahay wey qowl dee aan la tixgelinaynin mooyaane ila madaahibta afartaa qaarkood ayaa ay kasi ka siilbataa marmarka qaarka amaa maalik fa yaraa karaahiyata siyaamiha imaamu maalik baa wuxuu leeyahay in la soomaba waa karaaho rag wax walba waa laga maqlaya wuxuu ku cileeyey dadka caamadaa waajib moodaya waayo rabadaan bay ku dhowdahay bay ayuu leeyahy mar hadday rabadaan isku dhowyihin si aan loogu malayn rabadaantii inay lix iyo soddon noqotay oonay caamadu moodin bal ha laga daaya bui lixdaa laakiin hada tacliilu waahin jiddan nas saxiixa baa yaalla markaa cillo kale ma imanaysa iyo qiyaastoona waayahay xagga marka la eego miyaa la isku xidhiidhinayaa mise waa la kala jari karaa lixdan maalmood lagama fahmaya naska in la isku xidhiidhinayo waayo nasku marka shay loo baahan yahay in la isku xidhiidhiyo shardigaasu raaciya shahrayni mutataabicayn marka waa saddex maalmood oo lix maalmood oo layskuna xidhiidhin karo lana kala kaxayn karo laba laba iyo saddex iyo aad ka dhigi karta waayo sitan waa tankiir ismi nakiraa wey lix bisha ka mid ah inay xagga hore noqdaana daruuri maaha waa lix bisha ka mid ah unbaa le sitan min shawaal marka xagga hore iyo xagga dambena way noqon kartaa wax isku xidhiidsanaya qaar kala duursanna way noqon kartaa laakiin sida wanaagsani dee waa inay maaragtay ehm, horaysana iskuna xidhiidhsan tahay baa ku wanaagsan istaxaba alculamaa an yakuuna siyaamu siti bacda yawmi alciidi mubaasharata arrimo badan baa markaa inaad ku xidhiidhiso ramadaantii ciidda kadibba aada dabada u qabato ayay kordhinaysaa khayrkii oo loo degdegay baa ku jira waxaa ku jira oo kale inaanu qofkii caajisin oo haddaw bahashii naf ee markii hore xidhnayd haddii la sii daayo armaysooba noqon weydaabaa ama arrimo kalaaba ku iman karaba midda kale waxay is muuqaalkii u egaanayaa salaad iyo raatibadeeda oo salaada siday ugu wanaagsan tahay raatibada lagu dhaweeyo ayaa tan kalena ay maaragtay kusii fiicantay in lagu dhaweeyo waxay culimmadu isku khilaafeen buu ku uhi fii jawaazi siyaami tatawuc wa minha ayaamu siti wa calayhi siyaamun waajib iyada oo qofka lagu leeyahay soomkii bisha ramadaan qaar ka mid ahee faralka ahaa ma soomi karaa sunne hadday tahay shawaalkan iyo hadday tahay qaar kaleba fadahaba alaimatu halaa ilaa jawaasi saddex madhab waxa ay ku tegayaan haa qofkii ramadaanku iyada wax lagu leeyahay shawaal wuu soomi karaa qallahana wuu dambaysiin karaa waxay uga qiyaasteen salaada sunnaha ah ee faralka laga horraysiin karo imaamu axmed baa ku tegaya soom sunnaha inaanu ansaxayn ama la soomi karaynin iyadoo qofka farad lagu leeyahay wayaxrumu taawucu bisawmi qabla qadaai ramadaan walaa yasixu nasa calayh bal yabdau bilfard faralkaasu ku bilaabaya ina allaha laa yaqbalu taawucan xataa yuadiya fariidatah waa maqaalad abubakar ba hadalkaa yidhi qofka fara laga aqbali maayo jeeruu sunno guta waa hadal abubakar marka la eego xagga daliil ahaan wuxuu u badan yahay kaa jumhuurta caaisha iyo dumarkii saxaabiyaadka xaasaskiisii waxa ay bisha rabadaan waxbaana lagaga yeelan jiray famaa kunaa nastaiicu an nasuuma ilaa fi shacbaan bisha shacbaana soo socota ayuunbaa baanu kari jirnay inaanu soonno iyadoo la ogyahay inaana intaa wada bukin wada mashquulsanayn macnaha cudur hayeyna aanu jirin oonay safar ku jirin bukaanna ku jirin laakiin shawaaqil kale iyo wixii lamidahum riwaayo kale waxay kusii cilaynaysaa limakaanati rasuuli illaahi minii rasuulka oo iga ag dhawaayo khidmadiisa iyo baahihiisa aan ku mashquulsanaabay leela caaisha marka maadaam caaisha ay tidhi waxaan dib dhigayay koob iyo tobanka biloodta u dambaysaan ka dhigayay waxaa laga qaadan karaa halkaa in la dib dhigi karo xadiidkaasina waa saxiix riwaayo kaloo daciifina waxa ay tilmaamaysa ibnu cumar oo layidhi wuu qalaynayaa wuxuu yihi ha amra inuu maaragtay ka dhigo mid mutafariqa iyo mid isku xidhiidhsan labada waayo masaladaasina waa taa labada qowlba way jiraan laakiin halkaa axmed waana laga badan yahay daliilkuna dhinaciis dhinacaasu u janjeeraa inkastay dee fadli badantay fiican tahay had iyo jeer marka qalla lagugu leeyahay in loo degdego mar walba hadday tahay xajkii hadday tahay sakadii hadday tahay soomkii waa inaanaad odhan sanadku wuu dheer yahay allahu aclam in caawa lagugu soo gudiye marka rabadaan qallaheeda lagu leeyahay sida fiicani waxa weeye inaad qadaha ciidda dabadeeda qallaha horraysiiso kadibna shawaalka ku xigsiiso ayaa wanaagsan allahuma ilaa daynu qalluhu badan yahay mooyaane laakiin masaladu qowlkaasaynu qaadanaynaa sheegaya inuu qofku iyadoo allan lagu leeyahay soom sunnaha uu soomi karo wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi maa min cabdin yasuumu addoon soomayaa ma jiro yowman fii sabiili illaah maalin uu jihaadka ku jiro isagoo jihaadka ku jira qofka hal maalin sooma ma jiro hadduu soomo ilaa baacad allahu ilaahay baa kaga durkiya bidaalika alyawm maalinkaa dartii can wajhihi wejigiisa wuxuu kaga durkiyaa annaara sabciina khariifa naartuu kaga durkiyaa masaafad la socdo toddobaatan dayrood oo toddobaatan sannadood masaafad la socdo ayuu ka durkiyaa qofku hadduu isagoo mujaahid oo jihaadka ku jiro kari karayo soomo hal maalin oo sunno ah ilaahay wejigiisa naartu kaga fogeeyaa masaafad la socdo toddobaatan sannadood khariifku waa dayrune muttafaqun calayhi walafdu limuslim waa soomkii sunnaha ahaayo siyaabuhu u kala fadli badnaa baynu ku dhex jirnaa halkan waxaynu maraynaa qofka mujaahidka ahi hadduu siyaamna ku daro waaba siduu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam soomani bisha ramadaan ee musaafirka ahi inuu iska afurayo inay u banaantay inuu iska afuro ruqsadna ay u ti aayadda boqol iyo shan iyo sideetan ee suurat lbaqara ku sugan baa macnaha ka warramaysa rusladaasi inay jirto yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusr walitukmilu lcidda walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun qofka xanuunsanaya ama socdaala ee iska afura ha soo qalleeya maalmo kale badan buu qofkani sameeyey hawl adagu ku jiro hawl adagoo kale ku daray waa ciba laba cibaado oo badaniya cibaadadan soomka iyo tan jihaadka laba cibaado oo labadaba jidhka xidhiir lale buu la yimi oo isku culus maalin buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam hal maalin laa mafhuuma lilcadl waa ugu yaraanuune ma sheegayo in maaragtay aan la dhaafin karayn hadduu ka badiyo iyo haddii uu maaragtay maalin soomada waa soom sunno ah oo jihaadka dhexdiisa uu qofkii ku soomay baa laga hadlaya jihaadku fadliga uu leeyahay dee waa la og yahay oo maaragtay waa macluum fi lislaam dirwatu salaam aljihaad fii sabiili illah ayaa maaragtay jirta kana wuu kusii darsanaya qofku markaa yuqayadu siyaamu fii sabiili illahi bicadami idcaafi badanihi cani iljihaad waxa shardiyahun inaanu tamargabayn oo qofku hawshan jihaadkaee muhiimka uu ku dhex jiro iyo dagaalka cadowga in aanu ka gaabinayn hajuu hadduu jiiftaamayo ama qofkii uu waddada ka baydayo waa inuu iska afraa iska afraya taasaa wanaagsan marka hawshanaa dee muhiim muhiim markaa farada maa min cabdin waa cubuudiyat lkhalqi qismaan addoonnimo caam iyo addoonnimo khaas addoonnimada markaas caamka ah waata dee khalqiga o dhan ilaahay uu ku tilmaamay in kullu man fi samaawaati walardi ila aati araxmaani cabda addoonnimada khaaski waata muminka addoonnimada khaaska ah ee istislaamka iyo hogaansamidda wadata addoonnimada kaafirkuna waa mid cowniya sida kale unbuu u qasban yahay qaybtii tasiirka laakiin qaybtii takhiirka macnaha wixii ijbaariga ahaa ee uu ku qasbanaa ee ilaahay arimihiisa uu ku fulinayay goortuu dhimanaya iyo goortuu dhalanaya arsaaqadiisa iyo geeridiisa iyo arrimaha uu ku qasban yahay laakiin wixii ikhtiyaarka ahaa buu ka tegey marka dhinaca waxyaabuu ku khasban yahay kolka laga eego waa addoonnimo kawniya waay xadiidkaasina taasuu inoo faa'iideeyey soomka jihaadka dhexdiisa lagu soomaa haddii aanu jihaadka waxu dhimaynin inuu fadligaa leeyahay waa soomkii sunnaha ahaa kiisii fadliga badnaa wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yasuumu nebigu wuu soomi jiray soomka sunnaha ah xataa naquula jeeroonu isnidhaahno laa yufdiru waar maba afurayo waa kan isugu bixiyey waa yufdiru mararka qaarkood buu maalmaha qaar iska cuni jiray wax xataa naquula jeeroonu isdiraahno laa yasuumu dee soom sunno aba malaha u dhaqaaqi maayo waa kan muddo wax iska cunaya maalmo dhowrehe labadaba saasuu isugu dhex wadaya wamaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam caaisho oo u dhabogelaysa waxay tidhi nebiga maan arag istakmala isagoo dhammaystiray siyaama shahrin bil soomkeed isagoo iskugu bixiyey qadu weligay ilaa ramadaana bisha ramadaan mooye bil kale oo soddonkeeda ama sagaal iyo labaatankeeda wada soomay maan aragbay wamaa ra'aytuhu fii shahrin maan arag bil akara minhu siyaaman uu ka soom badnaa kii shacbaana bisha shacbaan buu ugu soom badnaa carbiskii ramadaantuu gelaya muttafaqun calayhi walafdu limuslim xadiidkani waxau ina tusinayaa dabeecadii uu lahaa soomka rasuulka sala allahu calayhi wasalam soomka rasuulka mar wuu kordhin jiray ka sunnaha mar wuu yarayn jiray mar dhexdhexaad buu ka dhigi jiray maalmo kala tagsan maalmo isku xidhiidhsan si aanu ugu muuqanin inuu faradkii la mid yahay si aan ugu muuqanin xaalad keliya inuu laasimayo si u tixgeliyo duruufaha ku xeeran hadduu socod ku jiro iyo hadduu jihaad ku jiro iyo hadduu wufuud qaabilayo hadduu dad raalli gelinayo hadduu casuumada ku jiro hadduu xanuunsanayo duruufahaasu tixgelinaya kolba xaaladdu se ugu saamax lacalla cudrahu fii muwaalaati siyaami taaratan wa muwaalaat lifdaari ukhra marba waxaa laga yaabaa inuu arrimaha saasoo kale u tixgelinayo bisha bil qura muu soom isugu bixin marka saa darteed waa inaanad soomku aanu noqonin mid sida ramadaan oo kala wagaadeen cibaadada faralkiiyo sunuu kala duwanaadaane aanad bil isugu bixinin bisha ugu soom badnaa shacbaan bay ahayd walaalika ima tacdiima lishahri ramadaana wa sawm wajacli siyaami fiihi karaatibati qabla alfariidati fi siyaam walacala min alxikmati fi dalika tamarun walisticdaadu lisiyaami ramadaan inuu nafta sii carbinayna waa suuragal axaadiid kaleo markaa tan sii kabaysana waynu arki doonaa oo qaybta dambe iyo qaybta hore kala qaadaysa wa fiihi daliilu calaa annahu laa yaxudu bisiyaami waqtan duuna waqtin fayanbaqii lilmuslimi muraacaatu lmaslaxati fii cibaadaati markaa kolba waxaad eegi doontaa nashaadada xaaladaada iyo saad jaaniska u leedahay iyo waxaa kaloo ay tusinaysaa bahasha nafa inaad ka adag haddaad barnaamij u samayso oo kaasuun ay haysato keligii inaad kaba fujin kari weydaa laga yaaba liannahu mufaaraqatu lmaaluufi mashaqa baa leh qofku wuxuu la qabsado ka fujintiisu waa adag marka waxaa qofka jiritaanka shaksiyadiisa ka mid a iyo mudakarnimadiisa ana lahu iraada inuu leeyahay iraada go-aan oo iyadoo marna doonaysa oo rabitaankii hurdo iyo cunno iyo shahawaad iyadoo waxaasi uu hayo inaad tidhaa diidne oo aad ku kabidiso aad ku joojiso iraadada qofka ka turjumaysa oo marba aada soon siin karto qiyaam siin karto ka dayn karto oo aanay waktigun kula eegan haddaad waktigaa ku duudo ka duudo ay markaa wixiiba ka baxsanayso taashi wa macnaha waxaan tusinaya sirta ku jirtaa nafti inaad ka adkaatood kolba dhan u kaxayn karto gaariga steerinkiisu wuxuu wanaagsan yahu caadiya markaad dhan walba u firayn karto hadduu laakiin ligan yaho meel de waa ciladaa ku jirta waa in geerash la geeya waaya waa xikmadaha sirta ku jirtay ka mid marka xadiidkaasina macnahaasuu inoo kordhiyay وعن أبي dri رضي الله عنه قاaل أمرnaa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuuna faray أن نصuuma مaعnaha wuxuu ka waramaya soomkan markaad akrido waa kamka iyo kayfka kamka soomka tiradiisa iyo kaydkiiyo halka loo soomayo iyo waktiga la soomayo intaaba waa masaa'il manfuur ahoo isdaba daadsan oo axkaamta siyaamka tatawuca la xidhiidha amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuuna faray an nasuuma min ashahri bisha inaanu ka soonno alaaata ayaami saddex maalmood alaaa casharata arbaca casharata hamsa casharata saddex-iyo tobanka afar-iyo tobanka shan-iyo tobanka rawaahu النasaaئي والtirmidi وصaxaxahu بnu xibaan xadiidku waa xasan maalmaha la soomaya waxaa ka mid a maalmaha cadcad ee loo yaqaano ayaam اlbiid maalmahaasaa ka mid a waa saddex-iyo tobanka afar-iyo tobanka shan-iyo tobanka dayixu uu aada u dhamaystiray taabagalka iyo iftiinkiisu uu badan yahay waa amru nad laa amru lwujuub amar waajiba maaha waa amar sunna hadday isku dhacaan maalmihii iyo khamiisihii iyo isniinihiina dee qofka ilaahay laba ajri buu sii qoraya waa bil walba saddexdaa maalmood dee saddexdii unbaa lagugu darayaa un lagu kordhinayaa unoo adoos bishii wada soomuun bay ka dhiganta birkii markaad ka soomto saddex maalmoodo markaa ama khamiisii ama isniini ama ayaamulbiidkiiba ah waxa aad ka dhigan tahay qof bishii soomay ayuunbaad ka dhigan tahay saasuu xadiidku markaa tilmaamayaa sunanimadiisa waaya ka hay-ati dahri falmudiimu calaa siyaami alayaami alaaati fi kulli shahrin kaanahu saama dahra kulla ka boqol boqolka saddex boqol iyo dheeraadkaba ka soome ee aan afurin isagoo waa la sheegi doonaa inaanu soomin kaas soon hagaagsanna aanu ahayn laakiin kan tartiibta nebigu uu dhigay qofku uu marayo ayaa soomkii boqol soonka ahaaya Ah, xadiidkaasina saasuu tilmaamay maalmaha gaarka ah in lala sii eegto jumhuuru ahlilcilmi sidaasay qabaan icjaaz cilmiyaba ku jiro oo masale faa'iidadeedana jidhka u leh siduu ruuxdaba faa'iido ugu leeyahy soomkaa maalmaha cadcadi jidhkana wuu leeyay baa layihi faqad dakara aladibaa waxay dhakhaatiirtu sheegeen ana rubuubata alajsaami taziidu fiiha maca ziyaadati nuuri alqamali waiktimaali jidhka iyo qoyaankiisa duhniyaadkiisa iyo wixii wax u dhimi lahaabaa kordha soomkanina wuu khafiifiyaa wuu ka nuugaa maalmahaa cad maalmahaasay kordhaa kuwan dee adibadu sheega maalmo la istooba iyo maalmo gulcur iyo cadde iyo waxaa kala sheega min xayu abiicati badan ilinsaan iyagoo eegaya waa waxyaaba tajaarib lagu arkay marka maalmaha ruduubaadka iyo qoyaanka iyo duhniyaadka ku badan qofka jirhkiisa ayaa wuxuu ka dhigan yahay isagoo iskhafiifiyo istoobay oo kale markuu qofku istooba ama dhig iska shuba ama si uun xoogaa exercise u sameeyo u fududaadaa fudaydkaasoo kale ayay u kasbayaa soomka ay u keenayaan kaasina waa arrin qolyaha u dhabogalay ay ka keeneen <clears throat> kollay dee tashriicaadka ilaahay sir iyo xikmadun bay leeyihiin ama waynu fahmi ama waynaan fahmaynu وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال نبgu waxa uu yihi lاa يحل لامرأة oori xaasa xalaal uma aha an tasuuma inay soonto wa zawjuhaa saygeediina shaahidun goobjoog uu yahay oo aanu maqnayna reerka joogo ilaa biidni isaga oo fasaxa mooyaane muttafaqu calayhi walafdu lilbukhaari zaada abu daawuud waxa uu kordhiyey hayra ramadaan bisha soomka ramadaan mooyaane oo ka turjumaya soomkii waajiba oo dhan soomkii kafaarada ahaa iyo kii nadarka iyo kii ramadaan soomkaasi haddaanu waajib ahayn ee uu sunno yahay waa inay cod ogolaansho ka qaadataa waraaq dhaqdhaqaaq waa inuu siiyaa ninkeeda haddii kale soomkaasi waa la rafidaya waaya wuxuu ina barayaa awlawiyaadka waxaa la idhaahda xadiidkani arrimuhu siday u kala muhiimsan yihin in loo tixgeliyo xaqa khaaliqa iyo xaqa makhluuqa haba ahaababa xaqaas xuquuqdu siday usii kala muhiimsantahay ama u kala horeynaysa ayaa loo kala tartiibinaya oo xaqii ilaahay waa inaanad ku dhex kadin xaqii makhluuq ee waajibka ahaa laakiin waa in tartiibulxuquuq la sameeyaa marka shaygii waajibka ahaa iyaduu kuu yaalo kii sunnaha ahaa lama imanaysa haddii aanay isqabanayn xaqa ninku waa waajib inay u shaqayso inay tarbiyada caruurta la timaado in jimaaciyo galma haddii uu uga baahdo uu fulin karo waxyaabahaasoo dham xuquuqdiisaoo waajiba bay ka mid yihiin soomkanina waa soom sunno ah marka sunnahan ku lumin mayso waajibkii xaqa ninka kuma luminayso xaqan isagaa leh hadduu ka tanaasulo oo iyada uu cafiyo oo idhaahdo waad iska soomi kartaa waa sax weeye sunnaheeda iska wadan doonta oo wixii sidiisaba xaq bani aadama waxaa lagala xidhiidhaa un qof kale mis masala waxaa la a alqasmu bayna azawjaat dumarka waxay ahayd in loo cadaalad sameeyo ninkii laba qabo ama ka badanba xaq ilaahay leeya maaha waa xaqa iyagu leeyihi lidalik dabcan xaqu insaanku leeyahayna ilaahay un baale kolka si wax ilaahay lagu adeecayo wey oo xaq ilaahay lagama saari karo meesha marka haddii ay dhacdo in ay ooridani saamaxdo ama ay qadinto ama ay akhirto ama ay yaraysato oo iyada ula dhameeyo dumarka mid ka mid a ah, ama iyagu ay isu tanaasulaan ay wax isla ogolaadaan falaa xaraja dembi ma jiro sidan dee xaaladan aynu marayne ninka oo kale sidii xaasaskii nabigaba calayhi salaatu wasalaam qaarkood ay sameeyeen qaarkood baa yidhi waanu ku fasaxnay meherku una noogu kaa xidhnaado nabigaa qabay unaan ka faa'iidnay marka in eh, masaladaa dee qofkuu sharci kaga sugnaado bay tahay ah, xaqaas ah. halkeedaynu ku gaari insha allahu laakin waa istidlaaj manaa wuxuunaynu munaasabad uga dhignay tan iyo tii dumarka waanay fiicanta ficla bartiyaqaan baruuma korodha baa la yidhi haddii ninkii uu yihi maaragtay amar un baan leeyahay oo amarkaas unu ku karbaasho ku isticmaalo waa laga wanaagsan yahay miskiida dee wanaagsanba mujaahidadahoo soomayso oo salaadayso haddaad heshay uba sii kordhiba ah, habeenkii abaad adugu dee la xidhiidhibe laakiin u daaba oo dee shaydaanku ha kaaga hadhown qofka khayrka waa lagu dhiirigeliyaa ka wadana waa lagu abaabulaa canaa daraaddii loogama dhex fadhiisto hadduu adiga shaydaankii kusoo dhex galo oo soomkii sunnaha iyo salaadii sunnaha iyo sadaqadii sunnaha iyo qofkani ay uhelanay aada ka moraal jabisay sidaa kaga fallaagowdo dee adaa xilkaa qaadaya marka waa inaad isticmaashaa ixsaanka aniga alahun waa inaan arrinkaagu noqonin iyo wakaygiiy ya yar ducufnimaa ku yaro jirta sidaa cadaaladda lagu faray inaad xaqaaga qaadato si la waxaa lagu faray ixsaan ina allaha ya'muru bilcadli walixsaan labada isku cadfan yihin ilahay cadaaladda wuu ku faro xaqaaga ah ixsaankana wuu ku faray inaad tanaasul samayso waa caynkaa wey dumarka qaarkood baa ka cadanaya inay khadyahan taagan yihiin geedkii nin ahaadoo diinteeduun egeegaya qur-aan ay akriyaysa iyo wax ay baranaysa iyo waxay cibaadaysanaysa iyo iyaduna ina eegto ma sida inu eego maha lakin waa iskaashi waa in lagu daydaa labada ka horeeya in lagu xidhiiriyo gaariga si u jiido wazawjuha shaahidun ilaa biidnih xalaalo maaha hadday soonto oo uu diidana ma ansaxayo ah, ayaa meesha laga fahmaya waxaa halkaa laga fahmaya xaqa gabadh xaqa ninku ka gabadhuna waa la miduune inuu ka qaalisan yahay kawaalidka xaqa ooridaadu ay kugu leedahay baa ka qaalisan xaaladaha qaarkood oo ka horeynaya kawaalidka masale masruuf oo kale waalidka waxaa ka horeynaya gabadha aabbaha iyo hooyada iyo oorida haddaad wax wada gaadha u weydo waxaa jumhuurulculamaa qabaan in lagu horraysiinayo oorida kuwan kale si un baa la odhan oo meelahaasay la xidhiidhaya tan aduunbaa dibudejin ku sameeyo lagugu ogaa reerkoodiina kasoo waariday adaanay ku xidhantay ku xanibanta waaya xataa ilmaha yar bu ayuu ka horeynaya axaadiidka qaarkood kolkaad eego ilmaha yar ee sabiga ah ee aada dhasho iyadaa ka horeynaysa mar haddii arrinkeedii halkaa marayo oo ilaa heerkaa iyadii aad u xidhanta oo ilaa heerka arrinkeedii waajib yahay kaaguna waa la mid xaqa uu zawjkeedu ku leeyahy baa ka horeynaya kii waalidkeedana markaa dii labada amar isjiidhaan oo odaygiina amaru rido iyada qabay aabbaheedna waa amar rido ka ninkaa soconaya waaya qaala shaykhu lislaam idaa tazawajat ilmar'atu kaana zawjuha amlaka biha min abiiha isagaa ka xaq badan saygu aabbaha wa daacatu zawjiha calayha awjab ka waalidka waajibnimadiisa waxaa kasii waajibnimo badan ka zawjka iyadoo ficlan marka horeba in layska iska hor keena aanay ahayn oo isaguna inuu iyadoo isagoo dee ixraaj gelinaya iyada inuu ka horkeeno waalidkeed ma aha wixii waalidkeed macruuf ay u samaynayso booqashaday u samaynayso samafalka waa inaanu xaraj gelinin leannahu waalidkeedu waa waalidkii isagana waalidku uu yahay saa inuu ogaado wey wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam haddaan qof amrayo inuu usujuudo qof kale waxaan amri lahaa gabadhu inay ninkeeda usujuuddo taasaas ayuu sheekhu soo dariishaday kaasi waa baab kale oo cushrada inoogu iman doono ehm, sida loo wada dhaqmayo waxaa markaa had iyo jeer qeyd kasta oo la keeno sifo kastaaba qeyd bay soo kordhisaa wa zawjuha xaadir waa jumla xaalo ah waa maaragtay xaaladana waxaa lagu tilmaamaa qaydun licaamilihi wa wasfun lisaaxibihi marka caamilka ayuu qaydaya macnihiisu waxa weeye haddii uu ninkii maqan yahay oo aanu joogin dee soomkii wa iska wa iskala iman kartaa fariinuu dabadda ka soo diray waxba ku shaqayn mayso halkaa hasoomi <laughs> hadduu soo ku soo telefooniyo ku shaqayn mayso maxaa isaga ayra waaya laa yushtaradu min azawj alidnu min azawji laa yushtaradu fiihi tasriix waa arrin muxiima ah. macnaha inuu qofkii afka kaga dhawaaqulaa fasax baa tahay waxba shardi maaha labada qofba wada wada dhaqmaya way isgaranayaan waktiga ay raalli kale yihiin iyo waktiga kale way garan karaysaa markuu la ogol yahay soomka sunnaha ninkeedu iyo markuu diidan yahay way kala taqaanaa wuxuunao muhiimahun in meesha raalli noqosho jiro yuu kuba hadline ama uu qorinbe in ishaaradii cagaarnayd ay baxaysunbaa muhiima ah. oo maaragtay u ogol yahay taasina waa soomkii sunnaha cawaa'iqiis iyo waxyaabaha min xaytu sharci hor joogsan kara وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نهىa عan صiyaam يومayn laba maalmood oo sanadka kamida in la soomo nebi mxamed wuu diiday diidma xarama yوم الفidr wa yوم النحr maalinka ciidulfidriga ee ramadaan ku xiga iyo maalinka ciidunaxriga ee xajka ugu dambeeya ama maalmaha ee xajka kamida ciidii carab labadaa maalmood soomkooda ma ansaxayo waa maalmihii la diiday in la soomo waxay ka warrami jireen culimadii soomaalida xikaaya dariifa nin baa xafiilt laba nin baa xafiiltami jiroo midina faqiih buu ahaa midina naaxi naxwadu mid aada u yaqaana midna fiqiga markaa inta badan kan had iyo jeer naxwada yaqaanaa marka ay soo wada marsanayaan casharka ayuunbuu aada ugu qabsan jiray un kan faqiiha ah halkaas waa faacile kada halkaasi waa khalada eh, halkaasi waa mafcuul kada wa waa laxni inbuu um odhan jiray icraabkaaguma hagaagsanaa shaw buu geliyey maalintii dambe ayaa ciid bay noqoto kii naaxigahaabaa iska soo soomay ciidiibuu iska soomay dabeedna markii dambe isoo wada raacanayeen buu kii naaxiga ahaa ku halkaasi maxay ciraabantay dee ciid la soomaabay ciraabantay bu <laughs> ciid la soomo ayay ciraabantay marka dee in badan buu icraab ku wareeriyey maalintaasu isaguna la helay marka ciid la soomo hadduu qofkana yidhaahdo firqadaha qaarkood waddanka ka jira ciidda un sooma muslimkii oo magaalooyinkii oo wada soomay ayay ka hadhayaan magaalooyinkii oo wada ciiday ummadda islaamka oo tukatadey ka hadhayaan waxa weeye xaaraan bay ku dhaceen waktiga hore iyo waktiga dambeba waanaynu arki doonaa qadiyadda la xidhiidha ciidda maalinka muslimka uu wada soomay ama jumhuurka meeshaa jooga iyo maalinku ciidunbaa la tixgelinaya waaya marka labadaa maalmood waa inuu qofku iska ilaaliyaa soomkooda ciid la yidhiya waa maalin cunno maali sida halka dambe aynu ku arki doonno la farxayo la dabaaldegayo la iscasuumayo nicmada ilaahay loo damaashaadayo dhamaystirkeeda marna waxaa lagu faraxsan yahay faral weyn oo arkaanu islaamka ka mid a ah oo lasoo guto ramadaan la ydhaha marna mid xaj la ydhaha ayaa labada jeerba lala faraxsan yahay intaanaan dhiman ilaahay noo hirgelaya na waafajiyey ee noo dhammaystirayed aa mahadlay waa lagu faraxsan yahay marka dabeedna meeshii mataa la soo ciid ulfitri wa ciid uladxaa waa labada ciidooda keliya ee dadka muslimiinta ahi ay leeyihiin wey faidaa wajabat junuubuha fakuluu minha maalinkaa geelaa qalaysaan marka dhuundhowdaan uu dhinaca u dhaco wax ka cunoo barakaysabaaba ilahay waa mukhaalafo sunihii la khilaafay iyo hadigii rasuulka sal allahu alay slam hadii soomkaasi yimaado waana xaraam muslimiintuna way isla waafaqsan yihiin yowmu laciil ma itafaqa calayhi lmuslimuun waa maalinkay isku waafaqeen idaa ra'aytumuuhu fasuumuu waidaa ra'aytumuuhu faaftiruu jumhuurka muslimiinta lala hadlaya waxa uga sii dhowaa fidrukum yowma tuftiruun ciidiin waa maalinka jumhuur ahaan u ciidaysaan wa adxaakum yowma tadxawn maalinka ciidaysaan ciidul adxaduna waa maalinka jumhuurkiinu la imanaysaan waayo likalati ljam haddii jumhuurku xataa uu khaldamo macsi buu noqon karaa oo ama carafadii iyo ciiddii iyo ay soomkii iyo qalad uga dhacaan alla uu ka cafiyay laa yajuuzu alictimaadu calaa xisaabi nujuum taa hore aynu soo aragnay inaan xisaabta la cuskanayn maalmihii soomkoodu aanu haysanayn baynu maraynay وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxa u hi أyaaم التشhريiq maalmaha hilbawaradku أyaamu أkli waa maalmo wax la cuno wa shurbi wax la cabo وadikr اللaahi alla la xuso عaزa وaجل rawaahu mslim maalmahaasi waa cuno iyo cabid iyo xusan leh iyo farxad iyo takbiir iyo tahliil wacan caaishata wabni cumara radia allahu canhum qaala lam yurakhis aw lam yurakhas lama ogolaanin fii ayaami tashriiq maalmaha hilbowaradka ee ka dambeeya ciidda carafee saddexda ah an yusam in la soomo lama ogolaan nebigu ma ogolaan ilaa liman qof mooyaane lam yajid ilhadi hadyigii uu qali lahaa ee waajibka ahaa ee iyo qiraanka ka waajibi jiray hadduu waayo baa soomi kara ayaamu tashriiqa qofka kale maya axaadiistani ama labadan xadiis waxa ay xusayaan maalmaha soomkoodu xaraam yahay waxaa ka mid a ayaamu tashriiq saddexda maalmood ee ka dambeeya ciid carafa ayaamu tashriiq waxaa loogu magacaabay hilibkii hadyiga iyo obxiyada iyo laga helay xoolaha la qalay oo bixyadii dee marka meelaha kale la joogaa magacaa loo bixinaya maalka ilaahay loogu dhawaanayo la gowracayo marka xaramka lagu gowracayana suniyo faral mid kasta ale hadyi baa la idhaahdaa labadaa magacday kala leeyihin ayaa dadku waxa u caado ahaa ilan talaajadan iyo waxaanima jirin in la areerimo kolka hore dabeedna la muuqmadeeyo oo intoo la jeexjeexo oo la taafo baa dabeedna areeri laga dhigaya hareerinka haddaad doonayso dumarkaa muqmada gooyaad meeshooda soo eegaya markaa muskaas saa loo saaraya muskan waxaa ku waran areerin dhaadheer iyo hilib maaragtay la isku daba taxay oo hadhow la doonaya in qadiid laga dhigo muqmadii qadiid baa la afcalabido la gaagaabiyo marka ereyadii iyo musaskii oo dhan baa wada casaan hilibkaa jiirka ah ee lagu taxay noqonaysa talaajadii baa saahay markaas ayaa mutasdiiq waa hilib loo diyaarinayo in sahay laga dhigto la kaydsado ayaa mushriiq baa magacu halkaasu ka raacay waa maalmo la cunayo la cabayo la dabaal degayo xalaashii ilaahay uu xalaaleeyey la isticmaalayo ilaahay xuskiisana lagu darayo wadikri illaahi tacaala wuxuu sheegaya wadikri illaahi caza wajal in dabaaldega iyo cuniddu iyo cabiddu aanay ahayn in dhan walba loo rido oo xalaal iyo xaaraanba laysula ysula kaco asay u fahmeen ciidaha dadka muslimiinta xaaliyan maalmaha waxaa la odhanaya rag iyo dumara la ysla baxo oo khamriga ala ciyaaro oo bahalkii kale khamaarkii oo dalxiiskii oo khuruuj la ysla baxo waxayna waxba ka garanay oo liita wadikri illaahi tacaala baa la socota walitukmilu lciddata walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun nicmadii ilahay baa lagu mahadnaqaya lagama gaaloobay wadikri illaahi caza wajal xuski ilahay baa la badinaya saddexdaa maalmoodba waa inuu dikrigi iyo takbiirtii sii socotaa waayahay ina acطaynaaka alkawtar fasalli lirabbika wanxar ina shaaniaka huwa alabtar marka maalmahaasu ka mid yahay ayaam tashriiqaas ikhtalafa alculamaau fii siyaami ayaami tashriiqa calaa alaaثati aqwaal annahu laa yasixu sawmuhuna adigu almuhim waxaa laga soo reebayaa sidaa xadiidku uu ka soo reebay qofkii xajka ku jiray ee uu ku waajibay soom goormuu waajibaa soom waxa uu waajibayay qofkii marka uu waayo hadyigii xoolihii uu qali lahaa maala hadduu qofku cumro horeysiiyo xajkana dambaysiiyo waxa ku waajibayay dhiig ayaa ku waajibayay marka uu qofku xaj iyo cumro wada xidho isna dhiig baa ku waajibayay laakiin qofku markuu xaj kaliyo xidho dhiiggaa laguma lahayn oo mufrid baa la idhaahdaa labadaa qofe haddaba lagu lahaa dhiig haddii ay waayaan neeskii ay qali lahaayeen suurat lbaqara ilahay ku tilmaamayo waa saddex maalmoodoo xajka dhexdeeda inuu soomo iyo wa sabcatin idaa rajacta toddobo xaafadii markuu ku noqdo uu ku soomayo saddexdaa maalmood way ka horeyn karaan carafo iyo ciidda waanay ka dambayn karaan waana la dhex dari karaa marka qofkaa janisu waayey waaba sida iminka iska badane oo iminka waxaa la xidhaa maalinka sideedaad dadka qaarkoodna maalinka sagaalaad unbaabay soo haleelaan marka hadduu u bato maalinkii sideedaad buu haleelayaa qofka alaaatun fi lxaj saddex xajka dhexdooda wey marka filxaji kolka waxa laga fahmaya inuu qofkii camalkii oo u xidhan oo uu ku dhex jiro oo aanu ka baxsanayn taasina waxay suuragalku maalinka sideedaad marka maalinkii sideedaad iyo kolley laba ayaam tashriiqaabay uga dhacaysa marka kaa waa loo ogol yahay ilaa liman lam yajid ilhadya qofkii neefku gowracay waaye laakiin kii kale meeshiisa iska joogay ama kii kale isagu hadiga helaya ama kuwaas ma soomayaan qawlka markaa aynu kusoo ururin lahen waa kaaso daliil kale وعn abi هurayرaةa radي الlahu canhu can النabiyi slى الlahu عalayه waslm qaala nabigu waxa uhi laa takusuu laylaة اljumuca habeenka jumce ha ku gooni yeelina biqiyaamin cibaado salaatuleyla min bayni layaali habeenada kale idinkoo kala dhexbaxaya walaa takhusuu yowma aljumuca maalinka jimcaha ku gaar yeelina bisiyaamin soom isagun la eegataa min bayni alayaam maalmaha kale idinkoo ka soocaya ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane fii sawmin soom yasuumuhu axadukum soonuu soomi jiray oo caado u ahaa inuu kaga hagaago mooyaane kii isniinta kii ayaamulbiidka kii khamiista maxaa le dee khamiis kuma beegmaysa kii adugu maalmaha kale uun inuu ku beegmo mooyaane soomkaa caadada u hadduu kaga beegmo waa jaa-is waay qiyaamkii caadiga ah hadduu la imanayo jimcihiina waa ok waa fiican yahay waxa xadiidkani uu tilmaamayaa maalinka jumcaha wixii sharcigu iyo habeenka jumcaha wixii sharcigu uu ku gaar yeelay ee cibaado ah ee maalinka iyo habeenkaasi ay dheeraad u leeyihiin waa loo kordhin wixii sharcigu aanu dheeraad ahaanu siinin isqancin ku siin maysid adugu oo iska odhan maysid maanta adaa fasaxaaye waa iska jimco way iska wanaagsan tahaye dee aan waxaa sameeyo sharcigu ma yaqaano waxaad iska calmato oo aad iska jeclaato cibaado lagu sheego ee sharcigu hadduu u kordhiyay habeenkaa iyo maalinkaa cibaado u gaara waa la siin haddii aan loo gaar yeelinna kuma kordhinay qiyaam iyo siyaamna waa la diidaya macnaa inuu qofkii habeenkaa salaado badan la yimaado maalinkaana soonun la eegto maya wax kaleoo laakiin dee looga qiyaasanayo oo maaragtay iminka labadaasuba horta kusii daahira oo kusii cad waayo afdalu ayaamiku yowma aljumuca waa maalinka maalmaha u fadli badan maalinkani weliba inta faraha badan nasku waxa uu diido ee si gaara uu diidaabay kusii